بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan hore usoo dhiganay dhaxalka iyo tacriifkiisa iyo mabaadi'da dhaxalka iyo hadduu alla ku roon yahay dadka wax dhaxala iyo qaybahooda arkaanta dhaxalka shuruudiisa asbaabta intaba soo dhigan idanka alle maanta waxaan dhiganaynaa anwaacul irsi dadka wax dhaxla iyo noocyadooda dadka anwaacul irsi cafwan waxaa weeye qaabka dadku wax u dhexli lahaayeen horaan usoo dhigan dadka waxdhexala qaabka dadku wax u dhexli lahaayeen ayaanu dhiganaynaa maanta insha allah waxaane al-irtu nawcaan dhaxalku waa laba nooc nooca koowaad waxaa layidhahdaa al-irtu bilfardi in farad wax lagu dhaxlo nooca labaadna waxaa la yidhaahdaa al-irtu bitacsiib in wax lagu dhaxlo casabanimo haddaba farad muxuu yahay casabasumxay ahay farad waxaa la yidhaahdaa alfardu huwa nasiibun muqadarun sharcan waa nasiib ama shay jaango-an oo sharci ahaan la jaangooyey oo la siinayo liwaariin makhsuus cid gaara oo dhaxalka iska leh laa yasiidu ilaa biraddi masalada radiga mooyaane si kalena kuma kordho walaa yanqusu ilaa bilcawl masalada cawsha loo yaqaano mooyaane si kalena kuma nusqaamo waxaan leenaha markaan kooban faradku waa xoolo jaango-an oo la siinayo cid jaango-an la siinayo soma marka alfuruud lmuqadara fii kitaab illaahi ita furuuda ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku sheegay waa lix fardi weeyaan lixdaas ma garanaysaa ayaa eh, diinta islaamkuna sheegtay qur-aankuna ku cadyahay lixdaasi waxay noqonayaan kow annisf wa niski waa hal la hoos dhigay labo arubcu waa rubicii waa hal la hoos dhigay afar athumun waa sideed meeloodoo meel waa hal la hoos dhigay sideed athulu waa saddex meeloodoo meel waa hal la hoos dhigay saddex athuluaan waa saddex meeloodoo labo waa laba la hoos dhigay saddex asudus waa lix meelood oo meel waa hal la hoos dhigay lix la hoos dhigay intaasoo la ysku daray ayaa waxaa loo yaqaanaa alfuruud lmuqadara fii kitaab illaah waa furuuda ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa lagu qeexay ogow oo ilaahay subxaana wa tacaala dhaxalka cidna uma wakiilan isaga ayaa bafaahfaahiyey oo tilmaamay oo caddeeyey waaya nooca labaadee dhaxalka waxaa layihahdaa aliru bitacsiib si casabanimo in wax laysku dhaxlo casabanimo maxay tahay waa aliru biqayri taqdiir in qofku uu dhaxalkii wax ku qaato asagoo wax jaango-an aan qaadanayn sidee saddex midkood isaga keliya hadduu joogo xoolahoo inuu wada qaato haddii dadkii xoolaha jaanta go-aan qaadanayeyna hadday wixii soo reebaan inuu qaato haddii aan wax lasoo reebinna inuu iska tago casaba macnaheedu waa sidaas qofku inuu qaato xoolo aan jaangoonayn waaye haddaba waxaan dhihi karnaa si kooban haddaan dhahno casabadu insha allahu tacala inoo soo socotaaye wax dhaxlaahi markii la isku duro weeye waa abun jaddun ibnun ibnulibni ahun shaqiiq ahun liab ahun lium Eh, ibnاlأkh الشhaقيq ibnاlأkh الأb alcam الشhaقيq alcam لأb ibnاlcam شhaقيq ibnاlcam لأb الزawja muctiq alأm aljadaة لأb aljadaة لأm albint bint اlbn alأkt الشhaقيqة alأkt لأb alأkt لأm الزawja iyo almuctiqa labaatan iyo shantaasi shan iyo raga iyo shan iyo toban weeyaan shan iyo tobankaa ragga ah iyo shan iyo tobankaa dumarka ahi marna waa la koobaa marna waa la fahfaahiya markii la koobo waxaa dhahaysaa waa abun iyo jadun iyo ibnun iyo ibnulibni iyo akhun iyo ibnulakh cam ibnulcam asawj iyo almucti gabdhaha marka koobis waxaa leedahay alum aljadatu albint eh, bintulim aluht azawja almuctiqa isku soo duuba markaan faahfaahinaan kasoo qaadanaynaay labaatan iyo shantaas qofi shan iyo tobanka ragga ahi kulli waa wada casabo oo xoolaan jaan jaango bay qaataan markii laga reebo azawj iyo alakhu um labadaasaa laga reebaya zawjkii iyo walaalkii meydkii ishooyada ahaayeen dumarka oo idilna tobanka dumarkaayna waa wada farad oo farad xoolo jaan go bay qaataan ama nis ama hogo ama oo kale markii laga reebo almuctiqa oo tii wax horaysay ah muctiqada marka casabay noqonaysaa ahli omkii iyo zawjkiina ayuu farta kusoo biiraya waaye intaa haddaan saa u dhigannay insha alla casabadaydoo faahfaahsanoo noocyo badan waynoo imaan doontaa waxaan gelaynaa asxaabu lfuruudi wa axwaalum fi lmiiraad faradkii aanu tilmaamnay oo xoolaha jaanta go-on dadka leh iyo shuruud ay ku yeelanayaan waxaan ka bilaabaynaa fardu nisfi niskaan ka bilaabaynaa nis xoolaha kalabar oo baryaa qaata horta halkaas ayaynu ka bilaabaynaa idanka alle ko waxaan leenahay annisfu fardun likamsatin min alwaraa an qolo ayaa niska wax u qaadata hantaas waxa wey azawj albint bint lib alkhtu shaqiiqa iyo alkhtu liab intaas ayaa waxay ku qaadataa niska xooluhu an nis ma lehe xooluhu laba nis bay leeyihiin see dadkaasoo dhan hal mar ninkasta nis qaadan karaan kun hadday xooluu ahaayeen intaasina joogto kulli nisnis baa la siinaya waa maya shuruud baa lagu kala baxaya zawjku goormo ayuu nis qaataa shuruudu zawj waxa markuu nis qaadanaya cadamu farcin waaris caruur waa inaysan joogin farac waaria meydku waa inuusan dhalin farac waaria maxaa noqon kara waa afar qof alib ibnulib albint bintulibni afartaas waa in aysan joogin markaa meydkazawjka siinaysid niska walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad shuruud lbint gabadha meedku dhalay goormay qaadanaysa hanis waxay qaadanaysaa laba shardi markii la buuxiyo kow cadamu ibnin mucasib wiil la siman waa inuusan jirin binti ba ahayd ibni waa inuusan joogin iyahu an takuuna waaxida hal waa inay tahay keliya hadday laba noqoto macnaheedu waxaa weeye nis qaadan mayso bint aslan magac kasta oo markii dhaxal la sheego magac kastaoo aa ah maqashid tilaabada meedka kasoo bilow wiil macnaheed waa wiil meed ku dhalay gabar gabar meed ku dhalay zawj nin islaantiisi baa dhimatay hooyo meydkee dhasha aabe meedkuu dhalay magaca kastoo ah, sheegaysid meedka kasoo tusaale qaado shuruudu bint libni wiilkii meedku dhalay gabadhu sii dhalay shuruuddeenisu qaadanaysa waxaa weeye kow cadamu farcin waariin aclaa minha farac waariu ka saraya waa inuusan joogin kow yacni gabar eedadeedoo meedka ka xigta waa inaysan jirin labo cadamu ibni ibnin mucasib wiil la siman waa inuusan joogin bint ibni bay ahayd ibnulibni waa inuusan joogin wa an takuuna waaxida keli waa inay tahay waa gabadhii meydka hooyada isku aabaha ahaayeen afar shardi bay leedahay markaynis qaadanayso kow cadamu farcin waaris farac dhexdhexala waa inuusan joogin waa afartii wa an takuuna waaxida inay hal tahay oo hal gabar waa cadamu wujuudi ahin shaqiiqin mucasim wiil lasiman waa inuusan joogin cadamlragga waa labo aabay awo weya shuruud lukhti lcad gabadhii meydka isku aabbaha ahaayee shan shardi weya iyaduna kow farac waaria waa inuusan joogin cadamu farcin waari an takuuna waaxida waa inay keli tahay cadamu wujuudi akhin liab mucasib wiil la simanna waa inuusan joogin cadamu alsli min arijaal casl raggana waa inaysan joogin cadamu wujuudi اlashiqaa'i washaqaad dad maydka ay hooyo isku aabba oo kaxigana waa inaysan joogin fardu rubci rubci yaa iskale nis ka soo baxanaya rubca yaa iskale waxaa leynaa rubucu arubcu fardun linowcayn min alwaraa laba qole ayaa iskale rubaca oo wax ku qaadata wahumaa azawju wazawja zawjkii iyo zawjadii wey waa labadii isqabay hal mar marka hal masalo dhexdeed laba ruuc ma la qaadan kara waa maya maxaa yeelay labadaa qof inuu mid maqan yahay oo aakhiro jira markii la rabo wax la dhaxlo haddii kale dee haddii nool yihiin wax loo dhexlayaa waa cidna waxaan leenaha markaas zawjku goormo ayuu qaadanayaa rubuca zawjku wuxuu rubucu qaadanayaa waa marka wujuudu farcin waaris farax waa inuu joogaa waa ujeedaa soomaa fain kaana lahuna waladun falakum rubuc rubuc baa leedihiin raggii islaamaha qabayo islaantiin hadday dhimato ciyaalna ee ka tagtay rubuc baa layn siinayaa wey waaye zawjada shuruudu zawja oo ninkeedu dhintay rubuc bay qaadataa goormay rubuc qaadanaysaa waxay rubuc qaadanaysaa marka ay ma ciidanka alle cadamu farcin waari farac waarisa marka uusan joogin ayay qaadanaysaa wey walahunna rubucu mima taraktum in yakun lakum walad fardu ulu ulu yaa wax ku qaata ulu waa saddex meeloodoo meel waa hal la hoos dhigay saddex athuluu fardun linawcayni min alwarata laba qola ayaa uluda ku qaadata labadaasna waxa wey wahumaa alum iyo alikhwa lium waa hooyadii iyo walaalihii meedka xagga hooyada walaalaha kala ahaa hooyadu goormay ulu wax ku qaadataa laba shardi baa u xiran cadamu wujuudi farcin waaari asal afartii aan soo sheegna waa inaysan joogin cadamu wujuudi likhwati inayni fa aar walaalo laba gaarina waa inaysan joogin walaalahaas waxay doona ha ahaadaan walaala iskoo isku abyihiin meyd ama isku abba ahaada ama iskooya ahaadaan kee doonaan ha ahaadaan walaalo laba hadday joogaan ha kac ulukii soona tiraahdaa hooyo walad weyday walad bay weyday wiil meedki waa ibnigii walad waladkii weyday waa ibnu ibnigii iyo caruurtii la midka ahayd iyo bintii iyo kuwaasoo dhan wey walaala tacadudana weyday ulu la waycatay ulu bay la leexatay wey ulu bay qahadatay waa ujeedaa sooma shuruud اlkhwati lium meydka walaalihii xagga hooyada keliya la walaalka ahaa ayaguna waxay qaadanayaan ulu waa goorma saddex shardi kow an yakuunuu itnayni fa akar labaya wax ka badan waa inay yihiin macnuhu hadday hal yihiin ulu ma qaadanayaan wey labo cadamu lasli lwaaris asal raga waa inuusan joogin meeshaas asal raga aabaya awowayaan waa inuusan meesha joogin saddex cadamu lfarci lwaari farac waario meedku dhalana waa inuusan joogin tusaale meeshaa jooga zawj iyo saddex walaaloo hooyadii meydka zawjka nisi kuwa naxdiisa ulu warku waa dhanyi uluaanka yaa qaata fardu uluaan waxaa leenaha auluaanu fardun linawcayn liarbacati min alwaraa afar qof ayaa uluaanka qaata afartaas waxaa weeye albint iyo bint libni aluht shaqiiqa aluht liab hayaa kusoo marnay talow waxaan kusoo marnay annis niskii shuruudii aa ku soo martay markay niska qaadanayeen mid kasta shuruud bay lahayd sooma shuruudii mid kasta ay lahayd ayaa xaggana yeelanaysaa hal shardi keliya ayaa isbedelaya shardiga isbedelaya waxaa weeye meeshii ahayd waa inay keli tahay baa waxaa leenahay waa inay laba iyo wax ka badan tahay markaas gabadhii niska qaadan lahayd hadday laba gabdhood noqdaan ulu bay qaadanayaan oo shuruudii kala buuxiyaan bintulimnidii meeshii halka ay nisf qaadanaysay markay laba noqdaanoo shuruudii kalena buuxiyaan uluaan bay qaadanaysaa ukhtada shaqiiqada meeshii hal keliya loo shurdinaayay markay magaranaysa hadduu ku uron yahay laba noqdo laba ay noqoto uluaan bay la boodaysaa ukhtada lumna waa sidaasoo kale fardu sudus sudus ilaa ku qaata asudusu fardun lisabcati min alwaraa toddoba qof ayaa sudus wahiyaas labad waxaa weeye alab waa aabbihii aljad waa awowgii bintulibni gabarwiilku meedku dhalay gabaruu dhalay alukhtu liab gabadhii meedkiisku aabbaha ahaayeen alakhu lium wiilkii meedkiisku hooyada ahaayeen alum iyo aljadda meesha alakhlium aan leenahay alukhtu liumna waa la dhihi karaa maxaa way siman yihiin isma dheera todobadaasi sudus bay wax u qaataan mid kasta shuruud buu leeyahay hooyadaan ka bilaabaynaa shuruudeeda hooyo goormay sudus qaadataa ulu baan usoo sheegnay ogaade sudus waxay qaadataa baan leenahay laba shart markii la helo wujuudu farcin waarid farac baa la helay meesha waxaa jooga zawj hooyo iyo wiil meed ku dhalay mar wiil hadduu joogo farac baa jooga hooyada ulu qaadan maxaa siinanaa sudus maxaa la ah shardiga labaad wujuud inayni min alkhwati fa akar ama walaalo laba ka badan ayaa jooga markaas hooyana ulu qaadan maysee sudus ayay qaadanaysaa waa fahamtay soomaa waayahay aljada goormaysudisqaadataa hal shardi cadamu wujuudi lum waa inaysan hooyo joogin wayna hooyo maqan tahay oo aakhira jirtaa marka ayeeyo qaadanayso ayada marka ayeeya la abeeyalahum labaduba isku midoo labadaba ka hormartay haddii hooyan joogto ayeeya waxba la siiyan mayo bintulibnidu shuruuddeedan weeye hal shardiya shardigaas waxaa weeye wujuudu binti sulbin gabarh midku dhalay inay joogto waa eedadeed inay joogto haddii meesha isku yimaadaan gabar meedku dhalay iyo gabar wiil meedku dhalay uu sii dhalay soo laba gabdhood maaha oo eedi isu ah haddii isku yimaadaan gabadha hore meedku dha nis baa la siinaya gabadhana sudus baa la siinaya maxaa yeelay awal nis qaadan leed maadaama niskii eedida qaadatay eedada sudus baa la siinayaa weeyaan waaya walkhtu licab shardiga qaacidadan sida isku qaadataa waxaa weeye shuruudii niska aan soo dhaafnay ayaa midmuraya waxaa weeye wujuudu ukhtin shaqiiqatin waaxida hal gabar oo meydka walaal iska hooya isku abala ayaa joogta tusaale meesha waxaa jooga zawj iyo uhtun shaqiiqa iyo uhtun licab zawjka nis baa siinaysaa ukhtada shaqiiqadana waxaa siinaysaa nis kale soo haray ukhtada labna waxaa leedahay sudus baa lagu siinaya sudus ayaa lagu siinayaa baa leedahay maxaa yeelay nis qaadan lahayde niskiyaa ka buuxiyey gabar kaga mudan baa timi macnuhu waa sidaa shuruuduljad awoowaha shuruuddiisu waa goorma waa cadamu wujuudil ab aab waa inuusan joogin meeluu aaba joogo awoow waxba qaadan mayo weeyaan marka waa ku dhacay soomaa intaa waxaa ku raacaysa aabbaha laftigiisa sudus buu qaataa soo sheegnay shuruudiis waxa weeye wiil meedku dhalay ama wiil meedku dhalay wiiluu sii dhalay markuu casabo noqdo aabbuhu sudus ayuu qaadanayaa xaggaa faradka ayaynu ku dhaafnay walaalayaal waxaan gelaynaa tacsiibkii casabanimadii tii hore farad wax laisku dhexlayba shuruudaa qabo haddaa rabto dhexal inaa barato shuruudaa meel iska saar soomaalina ku qabo waxbaha isku dhibin caririga idanka alle aliru bitacsiib casabanimo in la isku dhaxlo aliru bitacsiib in casabanimo la isku dhaxlaahi macnaheedu muxuu yahay macnaheedu waxaa weeye tacsiib waxaa la yidhahdaa huwa aliru biqayri taqdiir in dhaxalkii la qaato iyadoo aan waxba loo jaangoyn lix kun baa soo haray zooj baa isnaantii baa dhimatay ninkeeda way ka tagtay lix kunna way ka tagtay lacaga ninka nisbaale saddexda soo hartay casabaa qaadanaysa jaan go'an ma aha yani wax qadaranoo boqolkiiba intaas ama nisbaale ama ulu ama waxaasma casaba waxaa weeye wixii xooloo meesha inaa qaadato cid kale joogin hadday cid kale joogtana ciddaa markay xoolahda qaadato wixii soo harayna qaadati waxba soo harinna inaa meesha isaga tagto alcasabatu alaaatu anwaac casabada waa saddex nooc alcasabatu waa o alcasabatu biاlhayr waa labo alcasabatu maca alhayr midkaas waa fasirayna ko waxaan ka bilaabnaa alcasabatu biاnnafsi waa noocee waa kullu dakarin laa yadkhulu fii nisbatihi ila lmayiti unha waa lab kasta oo asaga iyo meedka wax dumaraysan udhaxayn waa lab kasta oo asaga iyo meedka wax dumaraysan udhaxayn waa raggii oo dhan markii laga reebo zawjka iyo akhli umka warkaa waa ku dhacay soomaa raggii oo dhan waal waa raggii shan tobanka ahaa laba laga jiro saddex rag weeye wa ilayhim waxaan lagu darayaa almuctiqatu baa lagu daraya marka waa waxa wey waa saddex weeyaan kooda waa waa ragga orano baa laga jaramuctaqo ku dar waa waa loo yaqaana alcasabatu binafsi baa layihahda waa raggii oo idil markii laga jara zawjka iyo akhli umka lagu nadaro muctiqada waaya markaaragga casaba binafsi darajaad bay kala leedahay yaa u mudan bay leedahay waxaan leenahay wa tartiibuha calaa hada naxw saanaa loo kala habeeya markay isu yimaadaan albunuwa ugu horaysa wiilnimo wiil meedku dhalaybaa ugu horeeya iyo wiil meedku sii dhalay darajadaas wiilnimada ah ciddii ku jirtaayaa casabada ugu mudan hadday joogto haddii la waayo al-ubuwa baa ku xigta aabanimo meelu aabba joogo cid kale casabad kama noqon karto uma aljuduudatu maca alikhwa haddii aabba la waayo awoowe iyo walaalo iswata ayaa waxay noqonayaan booska saddexaadoo casabo noqon kara haddii la waayo uma alcumuuma adeernimadiibaa noqonaysa haddii la waayo welihii baa imaanaya markaa meesha macnuhu arinkaas waxaa sidaa loo leeyaa waxay tahay meesha hadday isku yimaadaan aabbe iyo wiil meedku dhalay yaa casaba noqonaya waa in la iswadiyaa xagganaa loo imaanaya darajaadkii tartiibaadkii jaranjarada ee casabanimada yaa ugu horeeya baa la dhahayaa bunuwa ugu horaysa haahe hadday bunuwa ugu horayso wiilka casabo noqonaya sideeda bilaadana casaba labaxbaa ma jirto casabadu waa hal leentaha bes aabbihina casaba ka dhig wilkan casaba ka dhiga ma jirto maxaa yeele xoolaha ciisoo aha in la qaataa la rabaa aabbuhu marka sidasuu iska aadayaa wiilka ayaa casabaa meesha waxaa isku yimaaday awoowe iyo waxaa isu yimi adeer meedkawiil meedka adeer u yahay wiil eh, nin meedka adeer u ah iyo meedka awowgiisa yaa casaba noqonaya awowga casaba noqonaya ilan darajo ka sarraysuu joogaa adeerka adeerkana wuu iska tegaya warkaa waa ku dhacay sooma marka wiilnimo albunuwa baa ugu horaysa la waayo waxaa ku xigta al ubuwa aabbanimadii haddii aabanimadii la waayo waxaa ku xigta aljuduuda awoonimo oo walaalo maca alikhwa ay la socdaan haddii la waayo alcumuuma baa ku xigta haddii la waayo alwalaa alcasabatu bilkhayr waa alcasabatu waa kuwii casabada noqday bilkhayri ay bisababi lkhayr kuwa dad kale sababtood bay casaba ku noqdeen asalkooda casaba maaha dad kale inay u yimaadeen darteedba waxay ku noqdeen casaba ku noqdeen weyaan oo kuwaasina waa kuwe waa kullu unhaa waa dhadi kasta oo ixtaajat fii cusuubataha inay casaba noqoto waxay u baahatay ilaa akhiiha alcaasi binafsi walaalkeed oo la siman baa yimi waa gabar kastoo walaalkeed la siman uu yimaado tusaale bint ayada kliya haday nisbi qaadan lahayd ibni baa la yimi bintibni ayada kliya hadday imaan lahayd nisbu ahaan lahaa sooma nisbi qaadan lahayd ibnulibni baa la yimi oo wax la dhaxlaya casaba bilkhayr bay noqotay alht shaqiiqa ayada keliya haddii aan la nisbi qaadan lahay alahu shaqiiq baa la yimi casaba bilheyr bay noqotay alkhtu liab ayada keliya haddii ahaan lahayd nisbi qaadan lahay alahu liab baa la yimi casabay noqotay marka alcasabatu maca alkhayr baa ku xigta alcasabatu maca alkhayr hayrkood inay la joogaan bay casaba ku noqdeen macnuhu waa sidaa waa lasoo kowaatanoo waxaa la dhahaa al akhawaatu maca albanaati mucasibaat waa gabdhaya eedooyinkood hadday isku yimaadaan casabo noqonaya macnuhu waxa weeye gabdho meedku dhalay iyo wiil meedku dhalay gabdhuhu sii dhalay ayaa waxaa la jooga gabdho meedka walaala ah macnuhu waa sida markaa casab ay noqonayaan tusaale meeshii waxaa jooga bint iyo ukhtun shaqiiqa bint iyo ukhtu maxay isku yihiin waa gabar iyo eedadeed bintidan meedka dhalay ukhta shaqiiqadana meedkay iskoo iska aaba yihiin soo alukhtan waa alkhwaat bintuna banaadka ka joogta marka hadday isku yimaadaan gabarnis baa siinaysaa wakhtada shaqiiqadana leedahay casabaa tahay maxay ku noqotay ma maya waxay casaba ku noqotay gabar meydku dhalay la joogtaa marka waa la alakhawaatu maca albanaati mucasilaat gabdhaha meydku dhalay iyo eedooyinkooda akhawaadkii meydku halahlaah markay isku yimaadaan waa gabdhaha meydku halahlaah casaba ayay noqdaan waxay noqonayaan casaba ayay noqonayaan weyaan intaasna casabada ayaynu ku dhaafaynaa iidanka alle alxajbu baan gelaynaa insha allah alxajb waa meeshii ugu muhiimsan dhexaalka marki waa meeshii laysku barabixiyo oo dadkii aan xaqa lahayn dadkan xaqa lahayn kala ogaado weeyaan xajbi waxaa la yidhahdaa huwa mancu man in cid loo diido qaama bihi sababulirti sababtii dhexalka yeelatay ayaa dhexalkii loo diidaya see loogu diidaya min alirti bilkuliya dhexalkii oo dhan in loo diido waxba lagu siinmaya in la yidhaahdo amase min awfari xadihi dheefta dhaxalka laba dhaxal buu qaadan lahaayo mid yare mid weyn tii weyneed baa loo diidiya danyar baa la siinaya nis buu qaadan lahaa niskiiba adduuaxa ruuc qaado min awfari xadi marka dhaxalku waa labo alxajbu nawcaan waa laba qaybood xajbu xirmaan iyo xajbu nuqsaan xajbu xirmaan waxaa la yidhaahdaa in qofkan xoolihiiba laga hor istaagaya waxba lagu siin cid kaga mudan baa timi ama xajmu nuqsaan waxa weeye xoolihii looma diinin laakiinse meeshu wax badan ka qaadan lahaa ayaa wax yar la siinaya xajbu xirmaha waxa lahadaa waxa weeye mancu man qaama bihi sababulirti bilkuliya ciddii dhaxalka ahayd si toosa in dhaxalkii loogu diido sababtu maxay tahay bisababi wujuudi shaksin aakhara awlaabi ayadoo jirto sabab ah cid oga mudan baa timi tusaale akh shaqiiq ah, ganacsa noqon lahaa xoole wuxuu ka qaadan lahaa ibni baa yidhi miidka udhalebaa yimi akhshaqiiqa waa la diraya maxaa yeele cid oga mudan baa timi macnuhu waa sidaasoo kale waaya xajbu xirmaanka marka in xoolahao in la isku diidaahay dadkoo dhan baayaas ma qabsato lix qof baa laga soo reebaya sittatun laa yuxjabuuna xajbu xirmaan lix qolo marnaba xoolaha oo dhan looma diidi karo way ku dhici kartaa in xoolaha intii ficneed laga dhimo laakiinse marnaba lama dhihi karo xoolola'aan baa ladhigaya iska taga waa lixdee azawjaan labadii zawj islaantii iyo ninkiis qabay kii nool marnaba xoolaha looma diidi karo waa in xoolaha wax laga siiya labo alwaalidaan waa labadii waalid aabbayaaabbaya waxa weye hooyo marnaba ma qadi karaan way dhici kartaa in xoolihii laga nusqaamiyo marna ulu marna sudus in ulu intii laga soo kaxayo sudus la geeyo way dhici kartaa laakiinse ma dhici karto marnaba in xoolo la-aan la dhigo oo xajbi xirmaan lagu alwaladaan baa lamid ah. alibnu iyo albint lixdaas marnaba hadday meesha joogaan xoolo la lama dhigi karo in xoolihii wax laga siiya kaa markaan ka soo baxno xajba nuqsaanka waxaa la yidhaahdaa mancu man qaama bisababihi sababulirti min afri xadi in qofkan loo diido dheeftii iyo xoolihii tii ficnad in loo diido tii yareed la siiyo qaacidooyin ba xagganyaan marka tanqasim lwaraatu binisbati lixajbi xirmaani ilaa arbacati aqsaan xajbu xirmaan xajbiga la yidhaahdo waa kii xooloo dhan isu diidayaye markii dadka waxdhaxaa loo fiiriyo ma garanaysaa afartan masalaa soo baxaysa o waraatun yaxjibuuna walaa yuxjabuun dad ayaga wax xijaaba oo wax dadka xoolaha bannaanka ka dhiga laakiinse ayaga aan la xijaabin xoolaha amarnaba loo diidi karin waa alabawaan iyo alwaladaan waraatun yuxjabuuna walaa yaxjubuun kuwa ayaga xoolaha loo diido bannaanka laga dhigi karo laakiinse ayagu marna aan dadka bannaanka geynayn alkhwatu lium walaalihii meydka xagga isqooyada walaalka haya waraatun laa yuxjabuuna walaa yaxjibuun ayaguna lama xijaabo ayaguna waxba ma oo dadka xoolaha ma diidaan oo ma ma hor istaagi karaan waa azawjaan marnaba arki maysa zawjadii hebel bannaanka u saartay ma jirto waraatatun yaxjibuuna yuxjabuun dad ayagana la xijaabo oo xoolaha u diida kuwa ka hooseeya iyo kuwa ayaga la xijaabo oo xoolaha loo diiday cid ka sareysa hadday timaado waa baqiyat lwarata intii soo hartay wey labaatan shan bay ahaayeene laba iyo laba waa afar labaatan waa soo hartay labaatan markii intaa laga jiro kaloo soo haray xoolaha waan loo diidaa oo bannaankana waa la dhigi karaayo xoollaaan baa la dhigi karaa ayaguna xoolaha dadka bannaanka dhigi karaan weyaan halkaa marka waxaa noogu dhammaaday alxajbigii macnaheedu waxa weeye masaa'ishii dhaxalka ahayd asaaskeediibanufoundationkii baynu dhisnay waanu hagaajinay waxay u baahantay inaad xifdido isku daydo aad fahamto aad in badan aad ku sidii faatixada noo qabataa la rabaa garanaysaa uma baahna in laiska fahmo keliya dhaxalka waa fahme lama baahne waana xifdiyana waa lagu darayaa waa fahamtay soomaa intaa waxaa inoo raacaya xajbiga mar karta inaad sifican usi fahamto shuruudii qolyaha faradka dadku labay ahaayeen farad wax ku qaata iyo kuwo casaba wax ku qaata kuwii faradka ku qaadanaya shuruudoodaa sifican u xifdinaysaan marka waxaa kuu soo baxaya cid la tuuri karayo cidaan la tuuri karin kuwa casabada wax ku qaadanayana waxaa ku fiirinaysaa tartiibka aan sheegnay bunuwa ubuwa jududu maca alikhwa iyo alcumuuma uma alwalaa hada biاllahi towfiiq sal اllah cla sayidina muxamadi wcla aalihi wasaxbih ajmaciin